رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa kitaabu aayaab innowm hurdada aadaabteeda ayuu baab u yahay iyo waaldijaacin jiifkii walqucuudi fadhigii waalmajlisi iyo waljaliis majliska waa golaha la fadhiisto iyo jaliiska qofka markaa kula fadhiya ama jaliiska markaa aada la fadhido kitaabu aadaabi nowmi kitaabkii aadaabta ama hurdada aadaabteeda waaye iyo waldijaac jiifka la jiifta aadaabtiisa see u seexanaysaa canilbara can ilbara bin caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu yiri kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama iidaa aawa markuu aadahayo udumahayo ilaa firaashihi firaashkiisa iyo jiifkiisaa loola jeedaa maama wuxuu u hurdi jiray ee uu u seexanayay calaa shaqihi alaymani dhinaciisa miligta ah uma kadib qaala wuxuu odhanhayay allaahumma ilaahayow aslamtu nafsii nafsadayda waan sallimay oo waxaan u dhiibay ilayka xaggaaga wawajahtu waxaan u jiheeyey wajhii wajigayga ilayka xaggaaga wa fawwadtu waan bandhigay amrii amarkayga ilayka xaggaagaan u soo bandhigay walja'tu waxaan saaray ana aan ku tiiriyan ku cusjiyey dahrii dhabarkayga ilayka xaggaaga ragbatan wa rahbatan rajo iyo cabsi labadaba ilayka xaggaagay ahaatay jannadaadaa la rajeeyaa cadaabkaagaa laga baqaa laa malja malja ma jiro meel la galo iyo walaa manja meel lagaaga badbaado ninka xaggaagana ma jiro ilaa ilayka xaggaaga maahane in xaggaaga loo soo cararo oo la yimaado maahee malja iyo manji labadaba ma jiro aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabkaaga alladii anzalta ee aad soo dejisay wa nebiyaka nebigaagiina waan rumeeyey nebigaagiina ilaahayow waan rumeeyey wa nebiyika iina waan rumeeyey ayuu dhihi jiray alladii arsalta ee aad soo dirtay rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa bihaada lafdi ku wariyey fii kitaabi ladab kitaabkii adab min saxiixihi saxiixiisuu kaga wariyey qofka aadaabta jiifku waa sida dhinacaaga midigtaa u jiifo ducadan aqri khal fara badan ayaad la kulmaysaa wa canhu waa isla saxaabigii qaalo wuxuu yidhi qaala lii rasuulu ullaahi maal rasuulku wuxuu ii yidhi idaa atayta markaad tagto ama aad aadaysa madjacaka makaanu jiifkaaga makaanu jiifkaaga markaad aado ama aad aadayso idaa atayta haddaad tagta madjacaka makaanu jiifkaaga fatawada u weyse qaado wuduu'aka waysaqaadkaaga lisalaati saqaato waa kayfiyada iyo qaabka waysaqaadka salaada oo lugaha la dhaqo oo gacmaha la dhaqo oo dhagaha la dhaqo oo madaxa la masaxo qaabka salaada marka uu leeyahay wuduu'aka lisalaa wuduuc bararka gobolka mid ah faraha iyo gacmo dhaqaa lagu magacaabaa xadiidii afar baa jirta haddaad wax cunayso fatabada wayse qaado wayse qaadkaa haddaad wax cunayso faraha xalo oo dhaqaa loola jeedaa laakiin waysaqaadka marka la jiifanayo waa waysaqaadka salaada oo kale wuduucaka lisalaad wowga haddii la damiyo oo la godo waa waysaqaadkaa la yidhaahdaa haddii la kordhigoo wadu la yidhaahdana biyaha lagu waysqaataa la yihaahdaa humma dajic kadibna u jiifo calaa shiqika alayman dhinacaaga midigta ah waqul dheh wadakara naxwahu intii oo kala buu xusay intii oo kale ayuu xusay wafiihi waxaa ku dhex sugnaa riwaayadaa kale wajcalhunna ka yeel ducadaa aakhira maa taquul waxa aad ku hadlayso kan u dambeeya ka dhig buu yiri muttafaqun calayhi markaad sheeko bogato markaad hadalkii aad dhamaysato hadalka ugu dambeeyood ku hurdayso ducadan ha noqoto allaahumma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka walja'tu dahrii ilayka raqbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta hadalka ugu dambeeyo oo aad ku seexanayso taa markaa ka dhig muttafaqun calayhi ta radia allaahu canha qaalad caasho waxay tiri kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam yusallii mid tukada min alleyli habeenkii ixday casharata rakca ama ixdaa casharata rakcatan kow iyo toban rakacadood ayuu tukan jiray kow iyo toban rakacadood ayuu markaa tukan jiray fa idaa talaca alfajaru fajarku markuu dhashana sallaa rakcatayni laba rakacadood ayuu tukanayay khafiifatayni oo fudud laba rakacadood oo fudfudud oo khafiif ah ayuu tukanayay oo mararka gobol kamida caaisha ay dhihi jirtay waxaan ka shakin jiray inuu akhriyo faatixa iyo in kale saasay markaa tiri sallaa rakcatayn khafiifatayn uma albajaca wuxuu u jiifanayay calaa shiqihi alaymani dhinaciisa midigta ah dhinaciisa midigta ah ayuu u seexanayay xataa yajiica almu'adinu ilaa mu'adinka uu u yimaado oo fa yu'adinahu uu ogeysiiyo salaadii in la gelayo muttafaqun calayhi oo waa laba rakacadood oo salaada subax ka horeysa marka la aadaamaa la tukadaa marka uu tukaday salaada subax labada rakaca ee ka horeysa inay ciisha midigta ayuu u seexday ma aha hurdo uu markaa hurdayo fuqahada qola waxay yidhaahdeen wuxuu xusuusanayaa qabriga sida loo seexanayo walaa tiri say noqotaba nebigu dhinaca midigta ah ayuu u seexanayay ilaa mu'adinka uu u yimaado kadibna uu ogeysiiyo salaada subax inay dhalatay muttafaqun calayh wa can xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebiga idaa akhada markuu qaato madjacahu makaanu jiifkiisa min alleyli habeenkii waa mar allaala markuu seexanayaa loola jeedaa wadaca wuxuu dhigahayay yaddahu gacantiisa taxta khadihi dhabankiisa riwaayadaha qaarkood ee midigta ah dhabanka midigta ah hoostiisuu gacantiisa saa u saarayay humma kadib yaquulu wuxuu dhahayay allaahumma ilaahayow biismika magacaagaan amootu ku dhimanayaa wa axyaa kuna noolaana waida stayqada hadduu tooso hurdadana uu ka kaco qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskaleh alladii macbuudkii axyaanaa na soo bacda maa amaatanaa markii aan dhimanay kadib wa ilayhi xaggiisaana annashuuru kulanka uu ahaaday marinaayo lasoo nashrinayo dadka lagu soo kulminaayo waa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala rawaahu lbukhaariy baa xadiidkaa weriyey rasuulku markuu qaato jiifkiisa waa markuu guda galo waa markuu seexan rabo waa markuu jiifkiisa iyo makaano firaashkiisa uu taga habeenkii wadaca yaddahu gacantiisa taxta qallihi dhabankiisa taxta qallihi dharinkiisu hoostaasuu dhigi jiray dhafoorka midigta ah yuusaa gacantiisa u saari jiray uma kadibna yaquulu wuxuu dhahayay allaahuma biismika amuutu wa axya ilaahuu magacaagan ku dhiman magacaagan ku noolaan wa ida istayqada markuu kaco subaxii ee uu soo baraarugo qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii axyaanaa na soo noolarkii aan dhimanay kadib wa ilayhi xaggiisaana annushuuru ururka iyo kulanka uu ahaadayo xaggiisaa laysku soo nashrinayaa rawaahu lbukhaariyu yuciisha ibnu dikfatal khifaariyu reer khifaari ahaa qaala wuxuu yidhi qaala lii qaala wuxuu yidhi qaala abi qaala abi aabbahay baa wuxuu ii yidhi baynamaa wakti ana anigoo murdajacun jiifa filmasjidi masaajidka dhexdiisa anigoo jiifa calaa batnii batnigayga aan u jiifo maalin anoo masaajidka ka jiifaa aabbahay ii sheegay buu ka wadaa waa ninka warinaya yaciisha ibnu dikfa radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala abi aabbahay baa wuxuu yidhi baynamaa wakti ana anigoo muldajicun jiifa fii masjidi masaajidka dhexdiisa qaybtaa waxay tilmaamaysaabaa la yidhi oo laga qaadana in masaajidka la jiifan karo wax dhibnana markaa uusan ku jirin calaa batnii aan u jiifo idaa rajulun waaba nin yuxarikunii igu dhaqdhaqaajinaya birijlihi lugtiisa nina intuu gadaashaygu yimid lugtiisuu jug jugjug igu siinayay ana calool calool aan u jiifo calaa batni batniga waxaa loola jeedaa qofku inay caloosha iyo fiiraha iyo inta hoose waxaa inuu dhulka dhigto dhabarkiisa iyo inta kalena ay kor markaa jiraan calaa badni calqanoo u jiifa ilaa rajulin nin baaba yuxarikuni wuxuu igu dhaqdhaqaajinayaa birijlihi lugtiisa fa qaala wuxuu yidhi ina haadihi dijacatun midani waa jiif yubqiduha allaahu ilaahay uu u caroodo subxaana wa tacaala jiifkani waa jiif uu ilaahay naco qaala wuxuu yidhi ninkii fa nadartu waan fiiriyey fa idaa waaba rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam waaba asagoo rasuulkii ilaahay ah rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix sanad saxiix ah ayuu markaa ku wariyuu ku soo saaray markaasaa u fiiriyey ninku waaba nebi muxamedba wacan abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qacada qofkii fariista lam yadkur illaah ilaahay uusan ku xusin tacaala amarkiisa sarreeye fiihi majliska uu fadhiistay kaanat calayhi korkiisa waxay ku ahaanaysaa min allaahi tacaala allaha sarreeya xaggiisa tirat tirad bay ku noqonaysaa tirada asagaa noo fasiri doona waa naaqisii waxaan barako lahayn waman qofkii jiifta madajacan makaanu jiif madajacan qofkii jiifta laa yadkuru uusan ku xusin allaha ilaahi tacaalaa sarreeyey fiihi sariirtii uu seexday kaanat calayhi min allahi tiratun rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan tira bikasri taa'i lmuhanaa min fowq waayo annuqs baa loola jeedaa wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa attabcatu macnaha nusqaan bay ku noqonaysaa nusqaamiya ama qowmamay ku noqonaysaa meel markaad fadhiisato cabaarna aada fadhiso rabbina aadan ku xusin haddaad ka istaagto maalinta qiyaamay ku qabsanaysaa haddaad meel jiifatana waa saas oo kale mar uun wax ku samee ama nebiga ku xus ama khayr iyo wanaag ku samee ama alxamdulilaahi ku dheh haddii wax kale aadan samaynin markaad ka kacayso kafaaradii midkaskaa lagu akhriyaa saasaa lagaaga tirtirayaa oo way noo imaan doontaa ama waan soo marnayba qofka inta meel fadhiista hadal ku badiya markuu ka istaagayana kafaaraduu majlis ka akhriya ilaa ma jiro qof saas ah subxaanaka allaahuma wabixamdika markuu soo u dhammeeyuu ka istaago wixii laqwi ah wixii xumaan ah ee meesha kaga dhacdaa ilaahay uga asturaa subxaanahu watacaala tacaala marka qofka muslimku waa inuu aada u dadaalo waynu khayrka iyo laga badiyaa baabu jawaazi alstilqaa'i cala alkhafa iyo wadci ixda rijlayni cala alukhraa idaa lam yakhaf inkishaaf alcawra iyo wa jawaazi alqucuudi mutarabbican iyo wa muxtabiyan labadaba wuxuu baab u yahay jawaaz inay bannaan tahay inay bannaan tahay oo ay la ogol yahay wax dhibaato ahna aysan markaa jirin ee al istilqaa in loo jiifto cala alkhafaa qoorqoor ama jeegojeego inaad dhabarka dhulka saa u dhigto oo caloosha iyo kor ay jirto waa jeegajeego iyo qoorqoor in loo jiifan karo inay bannaan tahay yuu baab u yahay iyo wa wadci ixda rajlayni labada lugood in la saari karo midood alukhraa midda kale intaasaa intaa u jiifato lagu way kuu fidsan yihiin lugta wiilkaad soo qaaday tanbifaad u saarto sida awoowayaasha ay u jiiftaan gobol ka mid ah ixda rijmayn calal ukhraa midda kale dusheeda in la saaro waa goormee laakiin idaa lam yakhaf wa haddaan laga baqayn inkishaaf alcawra inay cawradu furanto laakiin lug marka kor saa laysku saaro haddii qofku macawis keliya uu sito hoosna uusan surwaal iyo waxyaabo kale ka wadanin lugtaa kor loo qaaday qofka geeska jooga in cawradiisu arkaa suuragal ah haddii macawista uu ku ku daboolo ama surwaalo hoose uu wato oo cawradu aynan feegnaynin dhib kuma sugnaa waa bishardu markaa lugta lugta kale la saaraayo ilaa lam yaqaf inkishaaf alcawra iyo wa jawaasi alqucuudi fadhi inuu bannaan yahay mutarabbican afargees in loo fariisto mutarabbica waa dadka subciya oo kale say u fariistaan salkii baa dhulka dhigtay labadii lugoodna saas markaa isugu dubtay mutarabbic baa la yidhaahdaa ama mutarabbican iyo wa muxtabiyan fadhi daanyeereed muxtabigana waa fadhiga lagu magacaabo fadhi daanyeereedoo gadaal buu noogu imaan doonaa kayfiyadiisa iyo sida uu yahay waan cabdullaahi bni zayd radi allahu canhuma annahu ra'aa rasuula allah buu arkay sala allahu calayh wasalam mustalqiyan oor qoor u jiifa fii masaajidka dhexdiisa nebigoo mustalqi ahoo qoor qoor u jiifa waadican saaray ixda rijlayhi labadiisa lugood mid ka mid ah cala alukhraa ta kala dusheeda muttafaqun calayhi labadiisa lugood ayuu ta kala kor saaray saa way bannaan tahay baabkaas waxaan ku soo baabaynay waa haddaan laga baqin inay awradu faydanto amaa haddii laga baqaayo inay awradu faydanto markaa waa saasuu markaa ahaayo arrintaasuu habkaasuu u fadhiisan jiray halkaasuu u fadhiisan jirayo arrintaa inay bannaan tahay ayuu markaa tilmaamayaa wax dhibaato ahna aysan markaa ku jirin oo wuxuu yidhi samura nebiga markuu salaada subax tukado afar gees buu u fadhiisan jiray oo watarabuucayn jiray fadhigiisa xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo dhalato xas sawmaa'a ayadoo qurux badan macnaha ay soo baxday soo iftiinto saasuu nabigu fadhiisan jiray xadiidun saxiixi wakayruhu biasaaniida saxiixa ayuu bannaan yahay khaasatan dadka aan istaagka ku tukan jirin dadka aan istaagka ku tukan karin habka u fiican inay u fadhiistaan waa tarabuca saasaa markaa la tilmaamaya oo saasuu rasuulku ahaa wacan can ibni cumara radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allaahi baan arkay sal allahu calayhi wasalam bifinaa'i ilkacbati kacbada finaheeda iyo barxaddeeda iyo banaankeeda asagoo fadhiya finaa'i ilkacba asagoo fadhiya kacbada finaheeda iyo banaankeeda asagoo markaa fadhiya ayaan arkay muxtabiyan ku jilba xirtay biyadayhi labadiisa gacmood haakadaa sidatan fadhigii muxtabigu noo fasirayaa fadhigii ayuu markaalaa la yidhaahdaa oo muxtabiga waa jilba xirashadoo saasuu hadda noogu fasiri doonaa wawadaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhigay ixtibaa'a wahwa alqurfusaau waa fadhi daanyeereedkee fadhiga fadhi daanyeereedka lagu magacaabo waaye fadhiga fadhi daanyeereedka lagu magacaabo ayaa loola jeedaa fadhiga fadhi daanyeereedka lagu magacaabo ayaa loola jeedaa sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa oo la leeyahay fadhigaas waa fadhi noocaas ah waa jilba marka la subcinayo kale haddaan tusaale soo qaadano macalinka muxuu samayn jiray intuu camaamada soo qaato dhabarka uu saa usoo geliyo ayuu jilbaha saa ugu xiri jiray soo maaha iyo culimada iyo odayada marka bunka ay sugahayaan iyo habka loo fadhiisto hab noocaasaa markaa loola jeedaa idan muxtabiga waa jilbashirashada kaasaa markaa loola jeedaa idan gacmaha ha lagu jilbashirto oo gacmaha saa waa u qabsan kartaa cimaamadna waa lagu xiran karaa xataa maalinta jumcaha way noo imaan doontaa ama waan soo marnaye waa mamnuucin saa loo fadhiisto waayo waxaa laga baqayaa hurday keentaa inta badan qofku inuu hurdo kabacdina qudbada dhegaysigiida ay markaa dhaafto taasaa markaa laga baqayaa saa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan arkay buu yidhi asagoo labadiisa gacmood ku jilbo xirtay jilbuhuusaa markaa u qabsaday oo wasafa uu sifeeyey biyadayhi labadiisa gacmood alixtibaa'a jilbo xirashada wahwa alqurfusaa waa fadhiga qurfusaha markaa la yiraahdo hore weriyewan qaylata binti makramata radia allahu canha waa gabar saxaabiyad ah qaalad waxay tir ra'aytu nabiya nebigaan arkay sal allahu calayhi wasalam masiin badna wahwa asagoo qaacidun fadhiya alqurfu saa'a fadhi daanyareed u fadhiya falamaa ra'aytu markaan arkay rasuulkii ilaahay sal allahu calayh wasalam almutakhashica fii jilsatin ku khushuucsan fadhigiisa aracabtu min alfaraqi aracabtu waa lay cabsi geliyey aracabtu waan jareeyey bay tiri min alfaraqi cabsi daraaddeed cabsi ay nebiga ka baqay sameeye waa heybad baa loola jeedaa aad bay uga heebaysan jireen rasuulka sal allahu calayh wasalam alfaraqi ayay tiri faraqa macnaha alkhawf waa cabsida laakiin cabsida baqayo sida jabaabirada iyo dadka edabbarada badan ama kibirka badan looga baqa ma aha waa haybad qofku mar allaala adoonan ka baqi shartiisana aadan ka cabsani yaa mararka gobol ka midaad ah ka heebaysanaysaa dadka culimada ah iyo dadka mataqaanaa khayrka badan iyo dadka lagu tuhmayo wanaagga qofku inta badan kuma dhacdhacaan dadku kuma dhacdhacaan sababtu waxay tahay xataa la hadalkiisa yaa laga yaabaa inaad ka baqdo baqdin iyo cabsi kale ma aha waa ixtiraam waa sharaf waa hebaysi aad ka hebaysanayso waayo xadiidkii mar allaala marka uu tilmaamay rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu laba rakcadood duhur tujiyey saxaabada ama casir wuu salaamu noqsaday wuu salaamo noqsaday wixii baxayay albaabkay ka yaaceenoo way kala ordeenba dadka qaarkoodna albaabkay ka baxeen ayagoo dhahay alla salaadii baa la natiijada waxaa soo haray dadkii meesha fadhiyey abuubakar iyo cumar baa ku jiray way la hadli waayeen rasuulka sahaadaah way ka heebaysteen dadka waxaa ku jiray qoomka nin gacmo dheedheer leh ay dadku ku magacaabi jireen gacmo dheere kii waayir yaa rasuul allah ma ilowday mase waa la gaabiyey mana hilmaamin mana la gaabin buu dhahay nebi baasay asagu la tahay kadib khisadheer bay ahayde waa laga heedaystaa marka inantani qaylo la yidhaahda binti makhrama nebigii baan arkay bay tiri sal alla calayh wasalam oo fadhi daanyeereed u fadhiya nebigu ma kibir badnayn sal alla calayh wasalam nebigu isma qaadqaadi jiray sal allahu calayh wasalam nebigu saxaabadiisu dhex fadhiisan jiray sal alla calayh wasalam haddana haybad buu u fadhiyaayo fadhi qurfasaa buu u fadhiyaa falamaa ra'aytu markaan arkay rasuulka ilaahay oo mutakhashican fii jilsatin fadhiga ku khushuucsan aracabtu waa lay jiriiriyey fi lfaraqi cabsi iyo heybad daraaddeed rawaahu abu daawuud watirmidi ayaa xadiidkaa wariyey wacan shariid bin suweyd qaala wuxuu yidhi mara bii rasuulkaa isoo maray sala allahu calayh wasalam wa ana jaalisun anoo fadhiya haakadaa saan baan u fadhiyey waa sidee waqad wadactu waxaan dhigay yaddii gacantayda alyusraa ee bidixda ah khalfa dahri dhabarkayga gadaashiisa ayaan dhigay wabtakatu waxaan ku taagsaday calaa alyati yaddii gacantayda alyadeeda fa qaala markaasuu rasuulku wuxuu ii yidhi ataqcudu waxaad u fadhiisanaysaa qicdat almaqduubi calayhim dadkii loo carooday dushooda waa yuhuude fadhigooda rawaahu abu daawud biisnaadin saxiix aad baan ugu badannahay khaasatan la fadhiyo muxaadarada la dhagaysanaya casharka dadka gacanta bidixda ah ayay ku taagsadaan waxay u fadhiistaan oo waxay mariyaan gadaal ninkani waad u jeedaa oo wuxuu u fadhiyey gacantiisa bidixda ah ayuu dhabarkiisa gadaashiisa mariyey arrintana waxaa loola jeedaa waa gacanta inta dheer inta dheer maandhehe aliyada waxaa loola jeedaa waa inta calaacasha ah macnaha waa cadiinteeda iyo meesha ayuu dhulka saa u dhigay tiibuu ku taagsaday kadibna ee intii dheerayd kor bay taagan tahay fadhiga noocaasa markuu rasuulku igu arkay wuxuu yidhi ma dadkii loo carooday fadhigooda oo kale maad markaa u fadhiisanaysaa aad ha laysaga ilaaliya fadhiga noocaas ah aad baan ugu dabannahay waa laysdilowbaa in badan bay dadku sameeyaan labada gacmosato dhib kuma sugna midigtana dhib kuma sugna haddii gacanta bidixda ay tahayna haddaad horay soo marisa dhib ma laha laakiin waxa la diidayo ee ninkan uu u fadhiyey waa khalfa dahrii buu yidhi dhabarkayga gadaasheedaan gacanta bidixda ah dhigay waxaan ku taagsaday oon dhulka ku celinayay calaa alyati yadii gacantayda alyadeeda alyati yaddii macnaha wuxuu ula jeedaa waa aslu libhaami iyo wamaa taxtahu waa suulka iyo wax markaa ka hooseeya waa inta cadiinta ahee adag ee suulka gadaasheeda markaa ah taasuu markaa dhulka dhigay waalmaqduubi calayhim alyahuud baa markaa loola jeedaa baabu fii aadaabi almajlisi waaljaliis waxaynu gelaynaa aadaabta majliska golaha meelaha la fadhiyo adaab bay leeyihiin jaliiska qofka jaliiska ah ee kula fadhiyana adaabtii loogu talagalay maku dul hildhisaysaa markii hamaasi ku qabato haah maad ku dhayaysaa afka maad ku kor qaadaysaa siyaar maad ku agcabaysaa golaha adaab buu leeyahay la fadhiisto qofka kula fadhiyana adaab buu leeyahay tiyada mada naqaanba anaga tii markaa mada naqaanba dadka muslimiinta inay diintooda bartaan waa muhiim waana lagama maarmaa caday baa laga yaaba inuu ku cadaydo wararka gobolkamida khuraafkoo dhanuu ku abtufo waxaasoo dhan aadaab aadaabdaray ka mid tahay waxaasoo dhan waa wax islaamku naga reebayo aadaab fara badan qofka nala fadhiya iyo qofka majliska ah iyo majliska laftigiisa yaa aadaab laha fiiriya wa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa yuqiimanna yuusan uga kicin yuusan uga kicin axadukum midkiin rajulan nin min majlisihi fadhigiisa humma kabud akhlaaq xumibay ka mid tahay waa la fadhiyaa golaa la joogaa muxaadaraa jirta safkii hore ee salaadaa la sugayaa qof baa yimid waad uga kacday asagii waa fadhiistay yaynan dicin maxaan samaynaynaa walaakin tawasacuu wa tafasaxuu isku durdurqa isku wawaasiciya oo meesha isku baneeya sida ilaahay tilmaamay subxaanah wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illaahu lakum isku durdurqa allah idin waasicinaye allah idiin ballaarinaya wax yarsaa u duro qofka kale way diiqaysaa qof kalaa yimi jug dheh waa imaanaysaa qof kalaa yimi idheh ibaad dhehaysaa saa unbaa markaa loola jeedaa walaakin tawasacuu watafasaxuu isku durdur oo isku waasiciya wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama lahu rag yajlis fiihi ma uusan fadhiisan jirin muttafaqun calayhi dhowr aqwaal baa ku taalla meesha qof weyn hadduu yimaado qof xaamila hadday timaado bastaad fadhisaa iyo tareen sidaa darteed baa qof waayeel ah yimid ma looga kacaayo miya qolaa maya tiri xadiiskay qaateen qolo fara badan baa waxay tilmaamayaan meelaha laga hadlaayo waa meelaha loo wada baahan yahay waa meelaha majliska ah waa meelaha fadaa'isha ah haddaad safka hore ee salaada ku jirto oo inta qof gadaal ka yimaado aada uga kacdo soo adimirati wuxuu ninkaa rabo haway muxaadaradiisa mara fadhiisato haa laakiin kursi laysaga kaca iyo qof la ixtiraamayo iyo dhib kuma jirto qaar baa sarkaa sidaa yiraahda laakiin xadiidku wuxuu tilmaamayaa oo mar kastana amrayaa qof inuu qof kale meel uga kaco oo ka kale uu fadhiisto inaysan markaa haboonayn wacan can abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa qaama axadukum axadkiin hadduu ka istaago min majlisin gore iyo meel uu fadhiyo humma rajaca ilayhi kadibna uu ku soo laabto xaggii fa huwa axaqu bihi asaga uga xaqnimo badan rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey ceeb baa dhibaato badan u dhacdaa mashaakil noocan ah wuu yimaadaa in badan baa waxaa dhacdaa qofka masaajidka marka uu yimaado wuu fadhiyaa waxaa dhici karta inay suuli qabato ama dal inay qabato inuu istaago markuu istaago kadib uu soo xaajo guto hadduu soo noqdo qof kale hadduu fadhiisto waa inuu uga kacaa asagaa ku xaqnimo badan mid laakiin iska ilaaliya masaajidkaad imaanaysaa camaamad baad dhigatay iyo tusbax markaad dhigataad iska baxday baad aaday baad aaday dadkiibaad xayiraysaa ka noocaasa kuma jiro imaamadiisa inta layska kuusaa meel layska dhigaa qofka laga hadlaayo waa qof intay dani qabatay weysadii ka jabtay ama inuu jadiidiyo u baahan weysadii iyo wixii markaa lamid ah oo arrintaa intuu sameeyey soo baxay haddana soo laabtay asagaa uga xaqnim ugu xaqnimo badan ama bas baa la saaraya safar baa la yahay waa la wada degoo meel astaraaxaa la yimid shaah iyo waxbaa laga cacabayaa waa lasoo daatay ama taftiish baa jiro waa laysbaarayaa markii lasoo dego askartii dadkii ay baareen nin walba booskiisa waa inuu asagu tagaa ee uu markaa fadhiistaa asagaa ku xaqnimo badan xaaladaasaa markaa loo baahan yahay idaa qaama hadduu kaco axadukum midkiin min majlisin meel uu fadhiyey uma rajaca ilayhi uu ku soo laabtay xaggii asagaa ku xaqnimo badan wa can jaabir ibni samura radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa ataynaa markaan u nimaada nebiga sala allahu calayh wasalam jalasa axadunaa axadkeen wuxuu fadhiisan jiray xayu yata meeshuu soo gaaro meesha fadhiga uu joogo ayuu markaa fadhiisanayay iscibiirin iyo dhexgal iyo wax kale ma jirine qof kasta meesha uu ka soo gaaro golaha iyo majliska fadhiga ayuu fadhiisanayay rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiiثun xasan wacanbi cabdullaahi salmaan alfarisi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaqtasilu rajul nin ma meerto oo ma qulaysto yowma aljumcati jumcada maalinteeda wayatadaharu ma tahaaro qaato oo ma weyse qaata mastataaca intuu kari karo oo min tuhrin tahaaro qaadasho ah wayadahinu ma subkado min duhnihi subagiisa duhniga waa kareebka waxyaabaha markaa lamidka ma marsado ow amase yamasu ma taabto min tiibi beytihi gurigiisa catar ka yaala uma yakhruju kadibna ma soo baxo falaa yufariqu asagoon kala geynin bayn ifnayn laba qofood beynkooda laba qofood oo fadhisa jumcaha markuu soo galo uusan dhex fadhiisanin ama uusan dhex jiirin humma yusallii ma tugto maa kutiba lahu wixii loo qoray uma yansutu uma kadibna yunsitu ma aamuso idaa takallama alimaam markuu imaamku hadlayo khudbaynayo ilaa hadduu jiro in qubaystay maalin jumca tahaaro qaatay intuu kari karo iskareemeeyo kareen marsaday intuu kari karo taabtay tiibka gurigiisa yaala riwaayadaha qaar waxay leeyihiin catarkiisa marsaday hadduusan haysanina kan xaaskiisii marsaday oo xadiidku waxaa laga fahmayaabaa la yidhi dumarku catar gooni ah inay yeelan karaan markay isku qurxinayaan ragooda haddii noocaas uu sameeyo asaga ee hadduusan haysan kii gabadha uu soo marsaday oo uu cataf gurigiisa ka soo qaatay kadibna soo baxay oo masaajidka soo aaday laba qofood asoon kala geynin tukaday wixii loo qoray waayo salaada jimcaha horteeda sunno raatib ah ma laha oo laba ama afar ah qofku in allaala intuu kari karo oo ay laba u yar tahay ayuu tukan karaa laakiin mar hadduu imaamku mixraabka soo istaago ama mimbarka un soo koro assalaamu calaykum uu yidhaahdo qof bannaan ka yimid ma ahee qof tukan karaa malaha qof salaad jimco ah iyadoo imaamku aqrinayo intuu istaago laba rakacadood xirto ma jirto dad badan baa sameeya oo cabaar markuu imaamku labada fadhi inta u dhexaysa uu fariisto labada khudbo inta u dhaxaysa uu fariisto dabada ragcadood ka gaarsiiya waa mamnuuc intii horay u fadhisay qof salaad xiran kara ama u istaagi karaa male mar hadduu imaamku mimbarka soo istaago laakiin qofkii bannaanka ka yimaada imaamkoo khudbo akhrinaya waa inuu laba rakacadood tukadaa sida nebigu ka sugnaatay sal alla calayi wasalam asagoo khudbo akhrinaya yaa nin soo galay wuu iska fadhiistay ma tukatay buu dhahay nebigaasoo khudbaduu wadaa maya buu dhahay istaag oo laba rakacadood tuka yiri yidhi qaarkood waxay leeyihin soo gaabi oo debaji xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan waa qofka bannaanka ka yimaada laakiin intii hore u fadhisay salaad ugu dhamaatay mar haddii imaamku soo istaago uma kutiba uma kabacdi yusallii tukada maa kutiba lahu wixii loo qoray uma yunsitu aamusa idaa takallama alimaam markuu imaamku khudbaynayo macnaha uu hadlayo waaye ilaa hadduu jiro ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu iyo wa bayna aljumcati alukhraa jumcada soo socota toddoba maalmood soo maaha jimcadaa laga bilaabo ilaa jimcaha soo socota ayaa loo dhaafaa riwaayadaha qaar waxay ku dareen saddex maalmoodna waa loogu siyaadiyaa dembi dhaafka oo toban baa looga dhigaa man jaaa bilxasana falahu cashru amhaaliha hal xasano qofkii la yimaado toban laabkeed buu ilaahay siiyaa subxaana wa tacaala marka taana waxay tilmaamaysaa waa inaad aamustaa markuu imaamku hadlaayo qof allaala qofka jimcaha imaamkoo khudba aqrinaya hadla jimca malaha jumco uu leeyahay malaha riwaadaha qaarkood waxay leeyihiin ka kamahali shimaar yaxmilu asfaaran nin hadlaya hadaad aamus dhaado isku mid baa tihiin faraha ka qaad assalaamu calaykum haddii lagu dhaho ka aamusa wacalaykum salaam ha dhihin mar hadduu imaamku mixraabka mimbarka soo istaago qur-aan baan la akhrin karin tasbiix baan la tasbiixsan karin tasbax baan lagu wardin karin khayr baa qof la fari karin assalaamu calaykum qofku dhaan laga radin karin kulli waa la aamusaya qof hadlaay hadaad shib dheh dhahdo laba nooc israacde jimco madihid wabaad arkaysaa sheekeyna kugalaa aamus khudbaa lagu jiraaye kulli isku mid ay noqonaa saa darteed baa waxaa la rabaa qofku inuu aamuso qofku inuu shib dhaho in allaala inta imaamku khudbadu markaa akhrinayo markaana uu dhagaysto baynahu wa bayna aljumcati alukhraa iyo jumcaha kale rawahu lbukhaariyo can camr bni shucayb can nabihi can jaddihi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yuxilu xalaal uma aha lirajuli nin an yufariqa inuu kala geeyo bayna laba qofood beynkooda ilaa biidnihimaa idinkooda maahane rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasan wa fii riwaaya liabi daawuud le ilaa biidnihimaa sasaxooda maahane ama salaad ha lagu jiro ama meel kale ha ahaato aadaab xumiday ka mid tahay laba qofood baa kursi u taala shaabay dalbadeen kursi ha soo qaadatay dhexdaa dhigatay waa dhibaato looma baahna adaabta majliska ma aha salaada jumcahana waa la mid salaada marka lagu jiro waa la mid haddii aad fasax ka qaadato waa mawduuc kale labadan qofood waxaa dhici kartaa inay sheeko wadaag yihiin waxaad dhici karta inay sheeko qabya u tahay waxaa dhici karta sir inay isu sheegayaan oo in laga maqlo ay duudayaan haddaad dhex fadhiisato waxyaabaha aan markaa loo baahnayn aadaab xumida aan ku dhaqannana markaa way ka mid tahay wacan xudayfa radi binyamaan radi allahu canhu ana rasuula allahi lacanaa wuxuu lacanaday rasuulka man jalasa qofkii wasata kasabta la cunaayo oo kale marka la qadaynaayo oo kale marka saa loo fadhiyo xalaqada dhexdeeda yaa nin fadhiistay fa qaala xudayfa wuxuu yidhi malcuunun malcuun waaye waa la lacanaday calaa lisaani muxamed baa lagu lacnaday aw lacana allah ama ilaahay wuxuu lacnaday calaa lisaani muxamedin sala allahu calayh wasalam man jalasa wasabal qofkii fadhiista xalqada dhexdeeda qaala tirmidi xadiidan xasanu saxiix waayuhu markaa yiri qaybta hore xudayfat ibni yamaan rasuulka man jalasa wasta xalqa uu leeyahay xadiiskaasi sanadkiis waxaa yidhaahdaa daciif baa ku jira ama inqiaac ayaa la tilmaamaa ee waxaa laakiin mamnuuca ah sideedaba oo aan loo baahnayn qofku inuu ku fariisto xalqada dhexdeeda qor-aan aa lagu saaro dhex fadhiisiiya marka xaaladaha noocaas ah adaabta fadhiga ka mid ma aha dadka muslimiinta ah aad u dadaaleen wa can abi saciid alqudri radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya khayruulmajaalisi majaalista iyo golooyinka la fadhiitan u khayr badan awsacuhaa waa mida u ballaaran waa midda u waasicsana isku waa waasiciya gadaal isugu burburqa qofka yimaada soo dhoweeya rawaahu abudaal biisnaadin saxiix calaa shardi buqaari buu ku wariyey wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man jalasa qofkii fadhiistaa fii majlisin makaano fadhi oo fakahura fiihi ku badiyaa laqatuhu buuqiisa qaylo bay ahayd qaylo ku badiya oo qaala yidhaahdaa qabla an yaquuma intuusan ka kicin min majlisihi fadhigiisa daalika ee kaa ah soo bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka inta hadduu dhaho ilaa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa kaana fii majlisihi daalika wixii majliskiisa ee kaa ah ka dhacay ee qaladaad ah yuu ilaahay u cafinayaa rawaahu tirmidi wa qaala xasanu saxiix wacan can abi aanu fasirno subxaanaka allaahuma wabixamdika subxaanaka ilaahayo nasahnaan baa kuu sugnaatay adaa nasahan allaahuma ilaahayo wabixamdika mahadna aday kuu sugnaatay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla alla xaqdhimo lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaane rabbiyow astakfiruka waan ku dembidhaaf weydiisan wa atuubu ilayka xaggaagaana usoo toobakeena usoo noqona wixii meesha kaaga dhacdhacay oo qaladaad iyo gafaf ah yaa ilaahay kaaga dhaafa subxaana watacaala tacaala kafaara majlis baa lagu magacaabaa rawaahu tirmidi wa xadiidun xasanu saxiix wa can abi barzata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahdaa biaakharati biaakharati muxuula jeedaa biaakhara waxaa dhici karta inuu markaa ula jeedo an yaquuma inuu ka kaco min almajlisi subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka faqaala rajul nin baa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow inaka adiga lataquulu qowla hadal baad ku hadashay maamadaa wixii tegay ila markay caaqir cumrigiisii la gaaray ayuusaa markaa dhahayay horay uuna dhihi jirine qaala wuxuu dhahay daalika kaa kafaaratu lima yakuunu fi lmajlisi kafaarad bay u tahay iyo dembidhaaf iyo asturitaan wixii majliskaa ka dhacay rawaahu allahuma qsim lanaa min lubihi baynana wa bayna macaasiik allahuma ilaahayo allaahuma ilaahayo ayuu dhihi jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam aqsim qaybi lanaa anaga min qashatika baqrintaada maa taxuulu wax kala teeda oo kala dhexgala baynamaa anaga beenkeenii wa bayna macaasiik macaasidaada beenkeeda wa min taacatika taacadaada maa naga sii tuballiqunaa bihi jannataka jannadaada na gaarsiisa wa min alyaqiin yaqiinta xaggeedana maa tuhawinu wax noo qafiifiya calaynaa korkeena masaa'iba addunya adduunka masaa'ibteeda allaahuma ilaahayow maticna raaxay biasmaacinaa maqalkeeniyo wa absaarinaa araggeeniyo wa quwaatinaa xooggeena maa axyeytana intaadna noolaysa wajcalhu ilaahayow yeel alwaarifa mina waarid xaggeena ka dhig wajcal alloo yeel fa'rana fa'rigeennii aarkeena calaa man dalamanaa qofkana dulmiya wansurna ilaahiyou nooga hiili oo nooga gargaar calaa man qofka na gooya walaa tajcal hayna musiiba ha nooga dhigin musiibadu haddii diinka soo gasha adbi oo dhib badan tahay walaa tajcalu dunya adduunkana ha ka dhigin akbara hamina murugteeda tan u weyn waxaan caabo dhanka murgeena adduun ilaahu ha ka dhigin washoon aakhira inaan gelino rami aakhira inuuna galo nurug aakhira inayna gasho ilaahayo taasaan kaa baryaynaa waaye akbara hamina walaa mablaqa cilmina cilmigeenna meesha aan ka gaarnay adduun ha ka dhigin yaclamuuna daahiran min alxayaati dunyaa oo kale walaa tusallid ilaahu ha ku dirin calaynaa korkeena man laa yarxamuuna midaan noo naxariisanaynin maadaam aan noo naxariisanayninna ilaah dusheena ha kusoo dirin madaxna ha nooga dhigin amrinteenana ha u diidin man laa yakhaafuka fiina walaa yarxamunaa midaa nooga kaa baqaynin noona naxariisanin qofbaa labad uga badbaadaa cabsi alle inaad uga badbaado asoo ilaah ka cabsanaa kusii dhaafo ama naxariis uu kuu naxariisanayo inaad uga badbaado labada haddii laga waayo ka warrama midaanana noo naxariisanin adigana nooga kaa baqaynin ilaahu kaa ha nagu dirin rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan wacan abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayh wasalam maa min qowmin qown ma jiraan yaquumuuna istaaga min majlisin meel la fadhiyo laa yadkuruuna allaha tacaala fiihi aysan alle ku xusin ilaa qaamuu way kacaan calaa mithli jiifati ximaarin bakti dameer oo kaleeda meesha usoo uraysa wa kaana lahum waxayna ku noqonaysaa xasratan qowmamo rawaahu awdaad biisnaadin saxiix meel haddii la fadhiisto taanaa la yidhi saana lalahaa aroos waayo lagu buraanburo lagu qayliyo lagu boodboodo rabbi aan lagu xusin nebi aan lagula salinin khayr aan lagu sheegin meeshaa waxay noqonaysaa dameer bakhtiye maaragtay si u uraayo kale intay qiyaamo timaaday leedahay ilaah kuwanasaan ii uriyey meeqa meelan urinay oon bakhti dameer oo kale ka dhignay oo qiyaamana qabsan doona xasra iyo qoomanay nagu noqon doontaa war meelaha isugu tagtaan ilaahay ku xusa meelaha aroostaa isugu tagtaan ilaahay ku sheega oo nebiga ku saliya war meel allaala meeshaad fadhiisataan waxuun khayr ku sheega taasaa lagu badbaadaa khayrna lagu gaaraa rawaahu abudaal biisnaadin saxiix wa canhu can ilnabiyi qaal maa jalasa qowm qoom ma fadhiistaan majlisan meel la fadhiisto oo lam yadkur allaha tacaala alla aysan ku xusin ilaahay kuma aysan xusin oo kuma sheegin macnaha ee fiihi meeshii ay fadhiisteen walam yusalluu mana kuwaynan ku salinin calaa nabiyihim nebigooda fiihi golihii dhexdiisa ilaa kaana calayhim tira nusqaan bay ku noqon fain shaaa hadduu ilaahay doono cadabahum waa u cadaabayaa wain shaaa hadduu doonana gafara lahum waa u dhaafayaa taxta almashiica ay ku jiraan alla meesha u sheegeen oyna rabbi ku xusin hadduu doono waa u cadaabi hadduu doonona waa u dhaafayaa rawaahu tirmidi wa qaala xadiiث xasan wacanhu can rasuuli اllaahi qaal man qacada maqcadan meel la fadhiista qofkii fadhiista lam yadkur illahu tacaala fiihi ilaahayna uusan ku xusin meesha kaanat calayhi min allahi ilaahay xaggiis waxay kaga ahaanaysaa tiratu nusqaan waman intajaca qofkii jiifta marjacan makaanu jiif laa yadkur اllah tacaala fiihi kaanat calayhi min allaahi tiratun bay ku noqonaysaa rawaahu abu daawuud waqad sabaqa qariiban mar dhow baana kusoo marnay qofkii xasuustaa wa sharaxnaa waana soo sharaxnay atira waxaa loola jeeda fiihi meeshii aan soo marnay baabu ru'ya riyooyinkii baabkeedii maa yatacallaqu biha wixii ku riyo iyo wax allaala wixii kulug leh ayaa waxaa kamida lagu garta awoodiisa waxdaaniyadiisa jiritaankiisa midnimadiisa iyo inuu alle keligii yahay yahay manaamukum hurdisiintiina billayli habeenkii uu idin hurdisiiyo iyo wanahaari maalintiiba ayad waxay ka qaadanayaan baa la yidhi dadka riyooyinka ah riyada maalintii iyo tan habeenkii waa isku mid waayo ilaah wuxuu yidhi manaamukum billayli waannahaar oraa waxay ictibaariyaan riyada habeenkii la arko oo tan maalintii dhibmalay leeyihiin say noqotaba ilaaha baa riyooyinka keena wacan abi hurayra qaala samictu rasuul allahi baan maqlay buu yidhi yaquul asagoo dhahaya lam yabqa baaqi kama harin oo ma ka baaqi noqonin min alnabuwati nebinimada xaggeeda ila almubashiraatu bashaareeyaal maahane mubasharaad uunbaa haray nubuwada waxaa loola jeedaa waxyiga wax wuu dhammaaday ilaa bishaarooyin baa soo haray qaaluu waxay dhaheen wama almubashiraatu mubashiraadku waa maxay rasuulkii ilaahayo qaala wuxuu yidhi alru'ya asaalixatu waa riyo wanaagsan riyo fiican waaye lahum lbushraa fi lxayaati wa fi laakhira awliyaalka markuu ilaahay tilmaamayay intaabaa hartay rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey wa canhu ana anabiya qaal ida iqtaraba azamaanu zamanku hadduu soo dhowaado aakhiru zamanka haddii la gaaro lam takad sigi mayso ru'ya almu'mini qofka muminka riyadiisa tegdigeeda been noqoto inay been noqoto maba sigeyso qofka muminka wuxuu riyoodo wa ru'ya almu'min qofka mu'minkaa riyadiisa jus-un waa gobol oo min sittati wa arbaciina jus-an afartan iyo lix gobol gobol ka mid ah waaye oo min annububati nebinimada kamid ah waa waxyige maalinta adriyada qofka mu'minka zamanka la gaaro hiyadiisa been ma noqonayso waayo afartan iyo lix gobol gobol ka mid ah waaye oo waxyiga markaa kamida ah, muttafaqun caleyh wa fii riwaaya asdaqakum ru'yaa qofka idinkugu riyo run badan asdaqakum xadiidan waa ninka idinkugu hadal run badan intaad soo jeedaa dad been iyo barbaqaan dadkaad u sheegayso riyadaada wax ay tahay ma jirto saa darteed qofku mar allaale markuu runnow yahay runta uu ka hadlo iyo riyadiisa run noqotaa mar allaale markaad beecad been ku sheegayso dadka aad ku dhacayso waxaad ku qiyaanayso waxaasaan riyooda cidka aqbalaysa male waa been iyo kadbi saa darteed buu rasuulku leeyahay asdaqukum ru'ya qofka idinkugu riyo run badan waa asdaqukum xadiidan ninka idinkugu hadal run badan waay wa canhu qaala qaala rasuuluullah nebigu wuxuu dhahay man ra'aanii qofkii igu arka fi lmanaami hurdada fasayaraani way arki doonaa filyaqabati soojid buugu ugu arki doona amase kaanamaa ra'aani wuxuu lamid yahay qof igu arkay filyaqabati soojid nin soo jeed nebiga ku arkuu la mid yahay laa yatamahalu shaytaanu bi shaytaanka anoo kale ma iska soo dhigi kara buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam awood uma laha inuu suura nebi maxamed intuu soo qaatay ibliis iyo shaytaan uu leeyahay saga soo dhigo macquul maaha laakiin way geli kartaa gabadhaad ballanta leedihiin arooska oo laguu soo diiday inuu caaba kaaga soo dhiga ayadoo lasoo qurxiyo taaj ugu jiro sariir laguu soo saaro aad la jibto waa suuragal laakiin nebi maxamed inuu surihiisa soo qaato oo sidii nebi maxamed soo kaa soo dhiga shaytaana kalla ma dhici karto saa darteed buu rasuulku yidhi sal alla wasalam qof allaala qofkii igu arka riyo wuu arki doonaa ama wuxuu la mid yahay qof asagoo soo jeeda igu arkay laa yatamahalu shaytaanu bi muttafaqun calayh wa abi saciid alqudri rasuuli qaala anahu samica nabiguu maqlayo idaa ra'aa axadukum ru'ya axadkiin hadduu riyo arko yuxibuha uu jecel yahay waa ree uu la dhacay oo riyo fiican fa inamaa hiya min allaahi tacaala ilaa xaggiisay ka timid riyada fiican xagga allay ka timaadaa falyaxmid illah alxamdulilah dheh caleyha riyadii aad aragtay adoo mubaadkaaga ilaahay kuu sahlay adoo jannadii ilaahay ku jira adoo qur-aan akhrinaya adoo cirka malabkaaga soo degayood cadowsid adigoo xoolo iyo hanti fara badan helay hooyada oo kuu caafimaaday wax fiican haddii aad ku riyooto alxamdu lilaahi dheh walyuxadith bihaa hana u sheego fii riwaaya walaa yuxadith biha ilaa man yuxibu qofka uu jecel maahane qof kale ha u sheegan riyada fiican qof kasta looma sheegto qof aada jeceshahay sidiiq ah rillow ah ahlu cilmi ah ahlu diin ah warci badan xalmeernimo badan riyada fiican loo sheegtaa riyada walaalayaal ogaada noqotama madaxa kaagu-ay hadduu ku dhaho waa la cabiray inay noqotaa suuragal ah saa darteed baa qofka cadowgaada waa laga ilaalsadaa qofka aada jeceshahay ma ahee qof kale ha u sheegin riyada markaa fiican wa idaa ra'aa hadduu arka hayra daalika taa kayrkeed macnaa riyo aan fiicnayn oo mimaa kii yakrahu uu karahsanayo ahna fa inamaa hiya min ashaytaani shaytaan bay ka ahaatay falyastacid ilaahay ha ka magan gala min shariha sharteeda acuudu billahi min ashaytaan rajiim walaa yadkurha yuusanna u sheegin liaxadin qofna qofaad jeceshahay iyo qofaad necab tahay labadaba u sheegin labadaba ka qabso waryadu hadday xun tahay ilahay baa laga magan galaa subxaana watacaala fa inahaa laa tadur ma dhibaysa marka waxba kaa qaadi maysa riyada muttafaqun caleyh wacan abi qadaada qaala qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam alru'ya saalixa riyada fiican wa fii riwaaya alru'ya alxasanatu riyada wanaagsan min allaahi alla xaggiisay ka timaadaa waalxilmu dhabdhabka riyada xilmiga lagu magacaabo waa qarowga iyo riyada xun min ashaytaani shaytaan bay ka timaadaa faman ra'aa qofkii arka shay-an shay yakrahuhu uu karahsanaayo fal fal yadfud fal yadfud ha tufo ha afuufo waayo can shimaalihi bidixdiisa bidixna afuuf fal yanfuf ha afuufo can shimaalihi halaaa saddex jeer walyatacawad min ashaytaani shaytaankana ha ka magan galo fa inahaa laa taduruu ma dhibayse muttafaqun calayh annaftu waa naf latiif oo khafiif ah waa afuufitaan fudud laa riiqa maco aan candhuuf la jirin buu inaad dhaqada ma aha dhinaca bidixda ah radi allaahu canhu can rasuuli illaahi qaala idaa ra'aa axadukum alru'yaa axadkiin hadduu riyo arko yakrahuhaa uu karahsanaayo falyabsuq ha tufo candhuuf ha u tufo can yasaarihi bidixdiisa alaaan saddex jeer waa bilaarikhdaad aan soo tilmaanay walyastacid billaahi ilaahayna ha ka magan gala riyadaa xun min ashaytaani shaytaanka alaaan saddex jeer walyataxawal ha waroogo walyataxawal ha isgediyo can janbihi aladii kaana calayhi jincii uu ahaa dushiisa ha iska bedelo ha iska bedelo bidix haddaad u jiiftay midig isku bedel midig haddaad u jiiftayna bidix isku bedel janbigii aad riyada ku aragtay iska bedel dhinac kale u jiifo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim saddex mar dheh saddex marna bidixda afuuf hurdadaada wado maxaa ka fiican waa ma jirto wa can abil wacan abi lasqaca waailata bni lasqaci radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina min acdami alfira beentan u weyn an yadaciya inuu sheegto waaye alrajulu ninkii ilaa gayri abiihi aabiis aabba aan ahayn aabbahaa aa ku dhalay aabba aan ahayn inaad dhahda kana aabbahay ah waa been la sheegatan u been badan ow amase yuraa uu tusiya caynahu indhihiisa maalam tara waxaysan arkin xaladan riyooduu leeyahay ama cirka layga soo degay xalaan ku riyooday anuu dahab badan lay daadiyo xaabsanaya waa beenti xabuu ka riyooday mar marhoo dadku rawaa inuu ku khiyaano maalintana ow amase sayaquula calaa rasuuliillaahi rasuulka dushiisa inuu ku yiraahdo maa lam yaqul wuxuusan nebigu dhihin rawah lbukhaariyo wuxuusan nebigu dhihin nebigaa yiri inaad dhahdo saddexdaa waa beenaha la sheego beenaha ugu been badane ugu weyn waay ina min acdami lfira beentan u weyn waxa waaye ta koowaad an yaddaciya inuu sheegto arajula ninku ilaa hayri abiihi aabi aabba ahayn aabbaha aabba aan ahayn inaad sheegato waa lagu jiraa maleeataa qof kastoo annaga nagamida iyaba rabbi u naxariista ma ahane aabiis aabba ahayn buu wataa maanta waa dhibaato aada iyo aad u weyn riwaadaha qaarkood waxay ku darayaan nasabkiisa nasab aanan sheegtaa mawaalidiis mawaali aanin uu sheegto marka waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ay markaa ka mid yihiin ama beenaha ugu waaweyn ta labaad inuu qofka indhihiisa tusiyo wuxuusan markaa arkin maxaa kamid ah riyo uusan arkin waa riyooday inaintu iska jirto culixada la yimid saasaabaa lay dhahay cudur baa soo socda intaa la akriyo xoolaha la qalo waa beenti wax uusan arkin inbuu sheeganayaa riyo aadan arkin waa ku riyooday ha dhihin alla uga bax ta saddexaadna nebi muxamed wuxuusan dhihin nebigaa yiri inaad dhahdo sala allahu calayhi wasalam rawaahu albukhaari baa xadiidkaa wariyey aadaa loo dadaalo rabbi ha laga baqo aadaabaha waan u jeednaaye yaan lays indhatirin khayrka iyo wanaagana ilaahi ha nawaafajiya subxaana wa tacaala been badan waaba ku jirnaa dhibaato fara badan waaba samaynay si wax lagu heli lahaa waa ku dadaalnay ayadoon laga fiirsanine ilaah subxaana wa tacaala hana badbaadiyo dunuubtan ugu badatayna ilaah naga tirtiro subxaana watacaala xaqan allah allahna waafajiyo ilaah subxaana watacaala qof kasta muraadkiisa allah u sahlo dhibaato fara badan oo dhacday darteed baa dad fara badan waxay ku kaliftay inay dembi galaan inay been sheegaan inay aabuud aabbaa lahayn sheegtaan masaladooda nasab aan inay sheegtaan waxyaabo fara badan oo noocaas ah dhibkana waa laga sheegayaa haddaan cafis ilaahay helin subxaana watacaala waxaan wax badan rajaynaynaa ilah iska kala saamaxo ilahna iska kaya cafiya subxaana watacaala dhammaan dunuubteena ilaah ha saamaxo shari shaydaanna allah naga xijaabo inta dhibaataysada dhibka allah ka bixiyo inta xanuunsan xanuuska allah ka qaado caafimaad allah siiyo intii muraad leh muraadkooda khayr allah u sahlo khayr iyo wanaagna allaha siiya subxaana watacaala rabbi ayaa wax kasta kari kara qaadirna u ah asagaan markaa ka baryaynaa weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkiina riyaadu saalixiinka ah kitaab asalaam baanu gelaynaa haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu